رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaanu ka soo baxnay waxaanu gelaynaa alfatxu alacdam fatxu makka almukarama fatxigii weynaa ayaanu qaadanaynaa alfatxu alacdamu fatxigii weynaa waa fatxu makka almukarama makadii la karaameeyey furashadeedii assababu ticdaad diyaargarowga iyo walikhfaa qarinta sababtii keentay habkii loo diyaargaroobay iyo sidii markaa loo qariyey duulaanka wafii ramadaan sanadii sideedaad oo min alhijra fataxa allaahu ilaahay wuxuu u furay tacaala amarkiisa sarreeye lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam makka almukarama makal mukarama ayuu markaa u furay wahwa kaana alfatxu alacdam waa fatxigii weynaa fatxigii weynaa waaye acaza allaahu ilaahay baa ku cizeeyey bihi fatxiga diinahu diinkiisa warasuulahu rasuulkiisana wuu ku cizeeyey wa anqada wuxuu kaga baytahu gurigiisii wa baladahu beledkiisiiba wastabshara bihi waxaa ku bishaaraystay fadxiga iyo guusha ahlu samaa'i samada ehelkeeda samada ehelkeedana way bishaaraysteen wadakhala bihi waxay ku soo galeen fadxiga annaasu dadkii fii diini illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan ayagoo jamaaca jamaaca ah wa sababahu sababkii keenay fadxiga wuxuu ahaa anna banii bakar ayaa dakhaluu waxay la galeen maca qurayshin quraysh micigeeda fii cahdi alxudaybiy oo horey waxaan u soo tilmaannay heshiiskii muslimiinta iyo qoraysh ay galayeen cid allaala ciddii doonta inay dhanka quraysh la soo safatay heshiiska kala qayb gasho in loo ogol yahay dhanka midcanto inay la soo safan karto reer bani bakar iyo reer qusaaca marka kala saftay reer bani bakar waxay la safteen oo ay mici la noqdeen ee qoraysh cahdigii xudayba wa kaanad waxaa ahaa baynahum ayaga baynkooda waa reer bani bakre iyo wa banii khusaaca reer banii khusaaca dimaa'un dhiigag iyo wathaaraatun aarar aarar layska aargudahayo iyo dad layska dildilay ayaa ka dhaxeeyey fi aljaahiliya wakhtigii jaahiliga ikhtafat waxaa qarsoonaaday waxaa qarsoonaaday ee naaruhaa naarteedii iyo dabkeeda biduhuuri alislaami duhuurka islaamka uu soo baxay xilligii jaahiliga yaa dagaalkaa ka dhaxayn jiray laakiin markuu islaamku soo daahiray dabkii u qarsoomay falammaa markii waqacad ay dhacday hudnat alxudaybiya ballantii xudaybiya ikhtanamahaa way ka faa'iidaysteen banuu bakr wa aagaaruu way weerareen nimankii reer khusaacay weerareen fii shahri shacbaan bishii shacbaan ayay markaa weerareen sannadii sideedaad ee hijrada calaa qusaaca khusaaca dushooday weerareen ee leylan habeennimo wahum aygoo reer qusaacana calaa maa'in biyo korkii ay yihiin meel ceel ah ayay joogeen oo yuqaalu lahu la yidhaahdo alwatiir meel biyo ah oo watiir la yidhaahdo ayay markaa ahaayeen faqataluu waxay ka dileen minhum xaggooda faqataluu reer bani bakar way dileen minhum reer qusaaca xaggooda maa yarbow maadow waxtan qofood wax ka badan bay ka dileen waqaaraduuhum way bursadeen ama way ceersadeen ilaa makka ilaa makay bursanayeen xataa qaataluuhum ilaa ay kula dagaalameen fiiha maka gudaheeda oo waxay islahaayeen cararo xaramkaga gagala si laydiin dhaafo xaramkii dhexdiisa markaa lagula dagaalamay wa acaanathum waxaa soo kaalmaysay qurayshun quraysh reer bani bakar meeshii ayagu ay quraysh la safnaayeen oo la rabay inay dagaalka ka celiyeen way soo gacan siiyeen siran si sir ah ayay ku soo kaalmeeyeen birijaalin rag iyo silaaxin hub si qarsoodibay hub iyo rag u siiyeen wa kaanat khusaacatu khusaacana waxay ahayd qad daqalad mid gashay maca almuslimiin muslimiinta micigooda fii cahdi lxaleen wa kaana qad aslama waxaa ahaa kuwa islaamay cadadun tiro oo minhu ayay ka mid ah inkastoy gaalo ahaayeen haddana tiro ayay ka mida islaamay fa ablaquu way gaarsiiyeen rasuula allaahi rasuulkii allay gaarsiiyeen alkhabara khabarkii fa qaala rasuulkuna wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye la amnacannakum waan idin difaaci oo waxaan idinka difaacayaa mima amnacu nafsii waxaan nafsadeyda minhu xaggiisan ka difaacaayo wixii naftayda aan ka difaacayaan idinkana idinka difaacayaa buu nebigu yidhi waa xasad way dareentay qorayshun qoraysh bisuu'i ficlatihaa wixii ay sameeyeen xumaantiisa ay markaa dareemeen wa khaafad waxay ka cabsatay qoraysh nataa'ijuha natiijada ka dhalan doonta ka baxeen natiijada ka dhalan doontana way ka cabsadeen fa asracat way degdegeen biirsaali abi sufyaan abi sufyaan diritaankiisa loo diro ila almadiinati magaalada madiina liyashudda suu u soo adkeeyo alcahda ballantii wayasiida uuna soo kordhiyo fi lmuddati ballantii inuu muddada iyo wakhtigana soo siyaadiyo heshiiskiina dib loo cusboonaysiiyo saasay abuu sufyaan u soo direen falammaa markii jaa'a uu yimid abuu sufyaan almadiinata magaalada madiina nasala wuxuu ku soo degay calaa ibnatihi gabadhiisa ummi almu'miniin ummi ahayd ummu xabiiba radia allaahu canha oo rasuulkuna uu markaa qabay gabadhaas ayuu markaa ku soo degay gurigeeda oo gabadhiisana ahayd rasuulkana xaaskiisa ah ku soo degay wa araada wuxuu doonay an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa firaashi rasuulillaahi rasuulka ilaahay firaashkiisa firaashka nebiga inuu ku fadhiisto ayuu markaa doonay fa fatawathu canhu way ka duubtay intay saa gof uga siisay firaashkii nebiga duubtay faqaala wuxuu yidhi aabbaheed abu sufyaane yaa bunayatii gabadhaydiiye araqibti bii araqibti bii ma anaad ila nacday buu yidhi can haada alfiraash firaashkaanee kan ah firaashkaan ma anaad ila nacdayoo ma waxaad isleedahay aabbaha yuusan ku fariisanin firaashkan ee mid fiican u dhig amase raqibti bihi canii firaashka labadaa mid waa inaad istiri ka qaad firaashkan yow ku fariisan aabbaha oo mid fiican u dhig iyo minaad aniga firaashkan ii nacaysoo inaan ku fadhiistaa diidayso waa tee qaalad waxay tiri huwa firaashu rasuuliillaahi waa rasuulkii ilaahay gogoshiisa wa anta mushrik nabas mushrik nijaasaa tahay bay tiri oo aabbaheed diintaa kala geynaysa diintaa xaaladaa ku tilmaamaysa waxaa tahay adigana nin mushrik ah oo haddana najasun nijaaso ah qaale wuxuu yidhi wallaahi laqad asaabaki bacdii shar wallaahi gadaashay shar baa ku asiibtay buu yidhi shar baa kugu dhacday ani gadaashay humma intaa kadib jaa'a waa yimid rasuuluullaahi rasuulkii alleh fakallamahu waa uu la hadlay falam yarudda shay-an waxna uma jawaabin ku u bandhigay ee uu u sheegay nebiguu ka aamusay fadahaba wuu aaday ilaa abi bakar liyukallima suu kala hadlo rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam abuu bakaroo nebigii baan la hadlay waase ila hamni la yahay soo baxoo igala hadal buu yidhi faqaala abuu bakar wuxuu dhahay maa ana bifaacilin aniga mid samayn kara ma ihi xaaladdaa ma samaynayo fa aataa cumar cumar buu u tegay haddana faabaa cumar wuu ka diiday washaddada fi lkalaam cumar maa zuljilaac laga helayaa hadalkuubuu ku kakameeyeyba hadal adag buu markaa ku yidhi fa ataa caliyan cali buu haddana u tegey factadara cali wuu ka cudurdaartay asagana factadara wuu cudurdaartay wa ashaara calayhi wuxuu u ishaaray laakiin an yujiira inuu kala badbaadiyo bayna annaasi dadka baynkooda soo saa ma dhicin arrinta ani ma u tegi kara nebiga laakiin intaad dul istaagta nebiga iyo inta ag joogta hal mar marqayli waxaad dhahdaa dadka hala kala nabadgeliyo an yujiira bayna annaas oo yarjacun iska laabto fa facala wuu sameeyey saasuu markaa sameeyey ninkii abaa sufyaan ahaa amaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla sal allahu calayh wasalam fatajahaza waa diyaargaroobay lilqaswi duulaan ayuu u diyaargaroobay wa amara wuxuu amray asxaabahu asxaabtiisa bidalika arrintaa arintaa ayuu asxaabtiisu amray macnaha inay diyaargaroobaan wastanfara lilacraabi nimankii reer baadiyaalka ahaana inay soo baxaan buu ka dalbaday nebiga soo baxa buu yidhi alladiina herdaadiyaalkaasoo xawla almadiinati magaalada madiina geedeeda deganaa wa katama alkhabara khabarkiina rasuulku wuu qariyey oo ma uusan sheegin meeshuu u socdo wadaca allaaha ilaahay ayuu tuugay oo wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow khud qabo alcuyuuna cuyuunta iga qabo indhaha macnaha waa jawaasiista waalakhbaara akhbaartana ka qaba can qurayshin qoraysh xaggeeda ilaahayow indhahu ee kuwa jawaasiista u ah iyo akhbaarteennaba quraysh xaggeeda ka qari xataa nabaqatahaa ilaa aan kadino oo aan qabsano bilaadihaa beledkeeda wa ziyaadatan siyaado iyo korsiimo oo fil kitmaani qarinta darteed ah ayuu arsala diray nebiga abaa qadaaduu diray radia allaahu canhu fii awaa'ili ramadaan ramadaan bilowgeediida ilaa batni idam idamna dhahwaadii calooshii fogaasho ahaan soddon iyo lix mayl magaalada madiina u jirta ninkaasuu markaa diray eh, liyadunna si uu u maleeyo addaanu midka wax malaynahaya annahu rasuulku yuriidu inuu doonayo haadihi naaxiya naaxiyada inuu aado dhinacaa uu ninka idam uu u baxay sahankiisa ah inuu nebigu u socdo say markaa dadku ugu moodaan wa kataba wuu qoray xaatib bin abi baltacata ninka lagu magacaabo kitaaban warqad ayuu qoray ilaa quraysh warqaddaasoo quraysh u socota ayuu qoray yukhbiruhum uu ugu sheegayo fiihi warqaddaa dhexdeeda bimasiiri rasuuliillaahi rasuulka soo socodkiisa ilayhim xaggooda uu u soo dhaqaaqay naag calaa juclin mushqaydna waa ku siiyey jucli inay ugu qaaddo ajirna wuu ku siiyey warqadan qaad buu yidhi fa ataa rasuul allahi rasuulka alla waxaa u yimid alkhabaru khabarkiibaa min alsamaa'i xagga sare uga yimid fa arsala wuu diray rasuulka caliyan cali iyo walmiqdaad iyo wazubayr wamarhada wamarhadan alghanawiyi ninka lagu magacaabo rasuulku cali iyo miqdaad iyo zubayr iyo marfed afartaa nin buu diray wa qaala wuxuu yidhi intaliquu baxa ilaa rawdata khaakh rawdata khaakh meel layidhaahda aada fa ina bihaa waxaa ku sugan daciinatan naag macahaa kitaabun kitaab wadata daciinadu waa gabadha meesha markaa lagu riday hawdajkeeda markay ku jirto waa gabadh safarley ah warqad bay wadaa ee fakhuduuhu minhaa ka soo qaada fa atowhaa waa ursadeen minhaa gabadhii xaggeeda alkitaaba warqaddii naa kitaabkaad wadankeen bay dhaheen fa qaalad waxay tiri maa maciya kitaab ma wadabaani maa maci micigayga kitaab iyo warqad maba ahaaninba faqaaluu waxay dhaheen la tukhrijanna waad soo bixin oo waad soo bixinaysaa alkitaaba warqadda aw amase lanujaradanaka waan ku dhardhigaynaa inaad dharka kaa dhigna maxay too jirkaaga fatashno iyo inaad warqadda soo saarto adoo nabadgals u soo bixiso saasay markaa ku yidhaahdeen markay ogaatay xaqiiq inay ku socdaan raggan fa akhrajathu waxay ka soo bixisay warqaddii min fa waxay ka soo bixisay min ciqaasihaa waxay ka soo bixisay dabinkeedii markii ay dabtay iyo warqaddii hoos markaa gelisay meeshii bay ka soo saartay fa bihi way ula yimaadeen warqaddii rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nebiga maa haada yaa xaatib xaatiba waxaan maxay yihiin ilan warqaddii baa la akhriyey baaba qoray xaatiroo waxaan maxaa waaye faactadara wuu cudur daartay bianna lahu inuu kullikay u joogaan ahlan ehel iyo wa cashiiratan qaraabo wa waladan iyo ilmo walaysad lahu aysanna ugu sugnayn fiihim dhexdooda waa reer makee qaraabatun qaraabo yaxm ugu ilaalisaa liajlihaa qaraabanimo darteed taasuu markaa ku cudur daartay fa araada wuxuu doonay an yattakhida inuu ka samaysto cindahum reer maka agtooda yaddan gacan yaxmuuna bihaa ilaalisa ahlahu ehelkiisa wax uun inuu gacan ku yah maalin buu warqad noo soo qoray oo kale ilmihiisa ha loo ilaaliyo intaa ayaan markaa ugu talagalay buu yidhi walam yafcalhu mana u samaynin irtidaadan ridoobid iyo ka noqosha cani lislaami islaamkuu ka ridoobay walaa ridan iyo raadi ahaasha bilkufri kufriga uu ku qanacsan yahay uma samaynin faqaala cumar cumar baa yidhi dacnii idhaaf yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo adribu aan dhufte cunuqahu qoortiisa rasuulkii allow iga leexe kan qoorta aan ka gooye munaafiq waaye fainahu asagu qad khaana allaaha allou khiyaanay iyo wa rasuulkiisa waqad naafaqa waana munaafiqoobay faqaala rasuulku wuxuu dhahay salla badran cumaro ninkan badr buu ka qayb galay inahu asagu waa xaatibe qad shahida wuxuu ka qayb galay uu goobjoogka wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey cumarow lacalla allaaha ilaah waxaa la arkaa iطalaca inuu taalacday calaa ahli bederin reer beder oo faqaala uu yidhi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waa laydin dhaafay dembigiina waa la dhaafay markuu rasuulku sidaa yidhi fadarafad waxaa qubtay oo biyo soo daadiyey caynaa cumar sida indhood wallaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ku cilmi badan oo og buu maka lagu tegay waayo walicashirin toban oo min ramadaan ramadaan marka la joogo sannadii sideedaad ee hijrada qaadara wuu ka soo baxay rasuuluullaahi rasuul almadiinata maanta magaalada madiinoo ka soo dhaqaay asagoo u soo jihaystay ilaa makka waa casharatu aalaafin toban kun oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wastacmala wuxuu ku soo dhaafo uu u soo dhiibay cala almadiinati magaalada madiina awaa abaa ruhmin alghafaariyu ama waa abidar alghafaari walamaa markii balaqa uu soo gaaray aljuxfa juxfa meesha lagu magacaabo laqiyahu waxaa kula kulmay meesha rasuulka camuhu alcabbaas adeerkiisii cabbaas maca ahlihi oo ehelkiisii ay la socdaan waa ilmihiisii muhaajiran muhaajirna ahoo madiina u sii socdaa wa bilabawaa'i markuu yimidna laqiyahu waxaa kula kulmay meesha nebiga ibnu cammihi ina adeerkii abuu sufyaan bin alxaarif ma abuu sufyaan ibni xarb oo dagaalka hogaamin jiray ninkani waa abuu sufyaan bin xaarib eda cabdullaahi ibnu abi umaya ninka lagu magacaabo rasuulku markuu juxfe soo gaarayna adeerkii cabbaasaa la kulmay iyo ilmihiisa cabbaas horuu usoo celiyey ilmihiina madiina u diray nebiga soobax bax buudha anagana raac abwaa meeshal markuu yimidna wuxuu la kulmay laba wiilo abuu sufyaan ibnu xaarif oo ilmo adeeray ahaayeen iyo eedadiis wiil ay dhasho cabdullaahi ibn abi umaya lagu magacaabo faacrada canhumaa labadaba wuu ka jeestay nebiga faacrada wuu ka sii jeestay canhumaa xaggooda liannahu maxaa yeelay kaana rasuulku wuxuu ahaa yalqaa mid kala kulma minhumaa labadaa xaggooda shiddat alqadri waalhajwa iyo caay aad bay rasuulku wacan jireen faqaalad lahu ummu salama tala siisay nebigu waxay tidhi laa yakun yuusan ah camika in adeerka wa ibnu cammatika ina eeddada ashqa annaasi dadka kuwa ugu ayaan daran bika adi xaggaaga kollay dadka waxbay kaa helaan nasiib iyo khayr bay kaa helaane ina adeerka iyo ina eeddada yay kaa nasiib weynin oo yaysan noqonin ashqa annaasi dadka kuwa ugu ayaan daran bika adi xaggaaga waqaala rasuulku wuxuu ku yidhi caliy wa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi liabi sufyaan i'tihi min qibli wajhi wa qaala caliyun cali bn abi aalib cali bni abi aalib baa tala siiyey liabi sufyaan baa wuxuu ku yidhi i'tihi uga imow nebiga min qibali wajhihi hortiisa war ha hadduu nebigu kaa jeestay meeshuu u jeesto uun istaag buu yidhi wa qul lahu waxaad ku dhahdaa maa qaala wixii ay dhaheen iyi muu ahaa tallaahi laqad aafaraka allaahu calayna wain kunnaa la khaati'iin tallaahi ilaahay waan ku dhaartay laqad aafaraka allah ilaahay wuu ku doortay calaynaa korkeena wa in kunnaa annaguna waxaan ahaanay la khaati'iina waa markaa gafay facala wuu sameeyey faqaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa tatriiba calaykum alyowm maanta wax canaan ah ama eebayn ah korkiina ma ahaanin alyowm yakfir allaahu lakum allah idiin dembi dhaafo wahwa ilaahayna arxamu raaximiina inta naxariisata midka ugu naxariis badan waaye fa anshadahu wuu tiriyey marka abuu sufyaan abayaatan baydad ayuu tiriyey gabay ah madaxahu fiiha uu ku ammaanayo nebiga baydadka kor dhexdooda wacta uu kaga cudur daaranayo camali saabiqan horay wixii horay ee dhib ahuu nebigu ku sameeyeyna uu kaga cudur daaranayo walammaa markii balaqa uu gaaray nebiga kadiidan meesha lagu magacaabo wara'aa wuxuu arkay anna sawma soonkii uu soonnaa ilaan ramadaan waa lagu jiray waana la soonnaa shaqa cala annaasi dadka inay ku dhibtoodeen afqara wuu afuray nebiga wa amara annaasa dadkiina wuxuu amray biliftaari inay afuraan uma intaa kadib waasala wuu xiriiriyey nebiga sayrahu socodkiisa xataa nasala ilaa uu degay bimari dahraan meesha lagu magacaabo cishaa'an wakhti cisho ah fa amara aljeysha ciidankii buu amray inay dabshitaan faawqaduu waxay horiyeen casharata aalaafin toban kun maalin oo dab ah kullu calaa xidatihi kasta si qaas oo dhan oo toban kun gaaraya yuu yidhi nin walba dab gooniya ha shito toban kun oo dab baa la shiday qof kasta calaa xidatihi wa jacala wuu yeelay cala alxaras waardiyihii wuxuu u dhiibay cala alxaras cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu habeenkaa cumar baa waardiye loo dhiibay wakharaja abuu sufyaan abuu sufyaankii caadiga waa kana waa soo baxay bacdamuu maka madax u yahay wuxuu rabaa inuu bal eego bacdamaa heshiisna ay ka baxeen nebi moxamedna hadal fiican uu ka soo waayey inuu bal fiirfiriyo wixii yimid wakharaja abuu sufyaan abuu sufyaanna wuu soo baxay khaa'ifan asagoo baqaayoo yataraqabu sugaayo wixii imaan lahaa walaa yaclamu shay-an waxna aan ogayn wamacahu waxaa la socda xakiim ibni xizaan wa budayl ibni warqaa labadaa nin baa la socotay falammaa markii ra'aa uu arkay abuu sufyaan anniraana dababkii qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin kan leylata aaboo kale niiraanan dab qadun weligay kanoo kale ah walaa caskaran iyo ciidan qaala budayl baa yidhi haadihi khusaaca war waa reer khusaaca qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi khusaacatu khusaaca aqallu way ka yar tahay wa adallu wayna ka hoosaysaa way ka liidataa min an takuuna haadihi saan inuu ahaado niiraanaha dabkeeda iyo wa caskaraha ciidankeeda makana reer khusaaca ah oo saan u badan maya buu yidhi abuu sufyaan oo bayna yaday rasuuliillaahi rasuulka hortiisa taagan sala allahu calayh wasalam wa kaana alcabbaas wuxuu ahaa radia allaahu canhu calaa baklati rasuuliillaahi rasuulka baqashiisii cabbaas markii la soo celiyey cabbaas mar allaala markii la soo celiyey rasuulka faraskiisii baa loo diibay calaa baklati rasuuliillaahi yatajawalu asagoo ku warareegaya falammaa samica markuu maqlay assawta codkii nimankii hadlaayay caraf wuu aqoonsaday inuu abuu sufyaan yahay fa qaala wuxuu yidhi abaa xandala ma abaa xandalaa ninkani abaa xandala miya waa abuu sufyaan faqaala wuxuu yidhi abalfadl adigu ma abalfadliba ilayse markii haa dhihi maayo waa las ilaalina faqaala wuxuu dhahay nacam haa abalfadli baan ahay qaala wuxuu yidhi maa lak maxaa haysaa bal ii waranba fidaaka abii wa ummii hooyaday io aabbay baan kugu furanaaye qaala wuxuu yidhi e, ninkii cabbaas ahaa haadaa rasuuluullaahi ka rasuulkii ilaahay waaye fi nnaasi dadka ayuu ku dhex sugan yahay waa sabaaxa waa sabaaxa waa sabaaxaa quraysh qoraysh way hoogtay wallaahi qaala wuxuu yidhi fama alxiilatu waxaa dhahay abuu sufyaan maxaa lagu badbaadi karaa fidaaka abii wa ummii hooyaday io aabday baan kugu furanaaya qaala abalfadli wuxuu yidhi wallaahi lain dafira bika hadduu kaa guulaysta maanta muxamed layadribanna wuu dhufanayaa cunuqaka qoortuu kaa goynayaa ee farkib soo kor fii cajazi haadihi albaqla baqashaan gadaasheeda soo kor buu yidhi waayo balan ma jirto ballanta idinkaa ka baxay weli kaafir baa tahay haddii laguu badbaadiyo faraskan soo gal xataa intii aatiya bika aan kuula iyo rasuula allahi sal l wax kaloo sameeye male fara uu la soo maray bu cumar ibnu sida asagaa waardiye ahe eh, ra'aahu qashi fa qaala cumar wuxuu dhahay abuu sufyaan caduw allah cadowgii ilaahay alla kan waa abuu sufyaan waa cadowgii ilaahay alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii amkana minka ii kaa geliyey bikayri caqdin walaa cahdin ballan la'aan iyo caqdi la'aan ayasuusan caqdi iyo cahdi labadaba jirin allihii ikaa keenoo ikaa soo magangeliyey xaggaaga yaa mahad iska leh washtada wuu orday cumar ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa wuu cararay sal alla alay wasalam wuxuu rabaa inuu dho rasuulka ilaahayow ninkii abu sufyaana gacanta ku hayo gacan iigu jiree ma dilaa warakaba alcabaas cabbaas wuu fahmay asagana wuxuu la degdegay albaqlata baqashi fasabaqa ilaa rasuuli illaahi rasuulka alluu u hormaray sal alla alayh wasalam uma kabacdi dakhala wuu ta'dau ka fusufiyaan abaa sufyaan qoortiisa inuu gooyo faqaala cabaas wuxuu yidhi yaa lagoyn rasuulkii allo innii ajartu anaa magangeliyey anaa ammaangeliyey wa akhada bira'si rasuuliillaahi rasuulka madaxiisuu soo qabtay cabbaas wa qaala wuxuu yidhi laa yunaajiihi alleyla caawa la koodi maayo nebiga axadun qofna duunii ani sukadayda oo wuxuu isleeyahay haddaad nebiga shib ka dhahdo ama inta hadal loo sheego aasiyo dhibkiisa la xasuusiyo hala dilo uu dhahaa qofaan aanay ahayn oo nebiga caawa la sheekaysanaya mama jiruu yidhi wa agtara cumar waa badiyey inuu dha rasuulkii allow ii fasaxkan qoorta aan ka gooye wa rasuulu ullaahi saakitun rasuulka allana uu aamusan yahay uma intaa kadib qaala ilcabbaas cabbaas baa wuxuu ku yidhi idhab bihi la tag ilaa beytika gurigaaga gey meeshaad degan tahay fa idaa asbaxta haddaad waabird subxii geli ee adiga hay mar allaala markaad waabariisatana ii keen falammaa jaa'a bihi markuu la yimid fi subxi subxi qaala rasuululah wuxuu dhahay wayxaka hooge yaa abaa sufyaan alam ya'ni miyaynan soo dhowaanin laka adiga an taclama inaad ogaato an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye inuusan alla kala jirin xilligaa miyaan la gaarin qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi maa axlamaka maxaa kaa dulqaad badan wa akramaka kaa karaamo badan wa awsalaka kaa qaraaba xiriirin badan low kaana macahu ilaahay nabigiisa hadduu ilaahun alla ahaan lahaa hayruhu aan alla ahayn laaghnii cannii shay-an bacdu laaghnii wuu deeqi lahaa cannii xaggayga shayan wax wuu ii tari lahaa bacdu weli gadaal buu wax iiga tari lahaa wax uu ii anfacay ma jiro waatanoo gacantiina aan ku jiro marka waan qirayaa aysan kuu dhowaanin laka adiga an taclama inaad ogaato annii rasuul allaahi inaan rasuulkii ilaahay ahay taa weli ma gaarin miya qaala wuxuu dhahay amaa haadihi middaani oo inaad rasuul tahay fa ina fi nafsi nafsadda xata al'aan ilaa wakhtigan minhaa shay-un shay baa kaga sugan ma qirsani weli wuu ula jeedaa gacantuu ku jiraa arrintaasi weli nafteeda kuma degana faqaala alcabaas cabbaasaa ku qeliyo wuxuu yidhi aslim warhu islaam qabla an tadriba intaan la dhufan cunuqaka qoortaada ways miya war iska islaam buu yidhi facalayhi dawdat alxaqi faqaala cabaas wuxuu dhaha yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina abaa sufyaan waa yuxibu alfakr ammaan qaala rasuulku wuxuu dhahay nacam waa yahay man dakala qofkii gala daara abi sufyaan fahuwa aamin aamin waaye waman akhlaqa qofkii xirta calayhi korkiisa baabuu albaabkiisoon dagaalaminna fahuwa aamin asaguna waa aamin waman dakhala almasjid alxaraam kacbada qofkii gelay masjid alxaraam fahuwa aamin asaguna waa aamin rasuulku wuxuu ku gelayaa maka almukarama laakiin meesha inuu joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam